geed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran bismillairaxmaaniraxiimasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulo wacno wanaagsan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xog waraysi haadahan oo kale ayaad ka dhegaysataan reedio kulmiya u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna markale habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa talaado arbaca ayaa soo gelaysa waa siddeedii labaatanka bisha febraayo sanadku waa labakusaddexilabaatan qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkeena diiradda caawa aan ku saari doonno waxaa ka mid ah amniga muqdisho oo sii xumaanaya iyadoo risaas ay rideen ciidan ka tirsan dowladda wax ka yar afar iyo labaatan saacadood gudahooda ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad shacaba dowladda ayaa ilaahay hadda ku guulaysanla ka hortaga dhacdooyinkan tixanha noqday bulshaduna walaac weyn ayay ka muujinayaan runtii aad aad loogu xumaada walaac badan ka qabnaa dilka soo kordhaayo in iyadoo dhibaato la xalinaayo lagu xaliyo dhibaato kale in la abuuro marka aadaan uga xunna arrintaa sidoo kale caawa waxaad dhegaysan doontaan laascaanood dagaal xogle ayaa maanta ka dhacay khasaaruhu waa uu sii kordhayaa maantana waxaa isbitaalka guud ee magaalada ku dhacay tiro madaafiica ah oo sababay inay geeriyoodaan dad dhaawac ahaa oo lagu dabiibaya isbitaalka caawa magaalada waa koronto la-aan waxaana jirta in xaalad adag ay ku shaqaynayaan goobaha caafimaadka eh, janaraataro ayaa lagu shaqeeyaa ciddii haysata marmar hadda hadda korontadu xalayta way joogtay laakiin caawa ma joogto maxaa yeelay dagaalkii maanta ayaa waxaweeye waana la duqeey shaqaalihiina waxaweeye eh, qaybna waa la gelay qaybna waa la qaxaaqay oo waa la sidoo kale caawa waxaad maqli doontaan dowladda soomaaliya waxay sheegtay in dagaalameel ka tirsan shabaab ay ku dishay duqayn ka dhacda deegaanka buurweyn la yidhaahdo oo ka tirsan gobolka hiiraan dowladda maraykankana ah waxay hub iyo saanad ciidan maanta ku wareejisay dowladda soomaaliya oo lagu talagalay in lagu xoojiyo dagaalka dhanka shabaab ee dalka ka socda qodobadaas ayaan ku eegi doonaa iyo wixii soo kordha xubintiina kalamaan ayaad maqli doontaan gabagabadana waxaan idin haynaa haystan waraaq qorshe ee farsameynaya waa mar kaliya xog waraysi k n qofkii qof dilo shareecadaa la horgeynaa qofkii qof dilona shareecadu waxay ka qabto waa garanaynaa midka ka shaqaynaya dadka soomaaliya dhiigooda inay daataan waxba isuma dihin qofka soomaaliga ee muslimka ah ilaahay ayaa karaameeyey noloshiisa annaguna inaan karaamayno ayay naga mudan yihiin qofkii soomaaliga ahay oo shabaab inuu dilo aan kala dagaalanay qof kaloon u ogolnahay inuu dilo ma jiro gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal adowy isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay barnaamijkeena xog waraysi ayaan gudagelaynaa waxaan ku bilaabi doonaa caawo magaalada muqdisho wax ka yar afar iyo labaatan saacadood waxaa la gudilay sidoo kalena la dhaawacay dad shacab ah oo aan waxba galabsan waxaa dhibaatooyinkaasi geysanaya waa ciidamo ka tirsan dowladda xalay isgoyska siinaay dad shan ruux gaarayay ayaa ku dhintay oo dhammaantoodba shacab ahaa waxaana dadkaasi ka mid ahayd hooyo haysata hal wiil oo aad u dayaraa oo ay usoo doontay waxyaabo ay u qaaday si ay kaga farxiso balse inta aysan gurigaba u laaban waxa ay la kulantay dagaalkii ka dhacay sinai halkaas ayayna ku quurbaxday sidoo kale dadka halkaasi ku dhintay waxaa ka mid ahaa wiil lagu magacaabayay cabdulaahi cabdi maxamuud oo siddeed maalin uun keliya ka hor aqal galay sidoo kale dad tomar ruux gaarayay ayaa dhaawacyo ay ka soo gaareen dagaalkii xalay ka dhacay isgoyska siinaa ee muqdisho dhinac kale maanta isgoyska soobee wada muuta bajaaj ayaa lagu dilay mid kalena waa la dhaawacay waxaa falkaasi geysanaya waa askar ka tirsan ciidanka dowladda banaanbax sababay inuu istaago isku socodkii isgooska ayaa ka dhacay soobe laabaha amnigu waxa ay sheegeen inay gacanta ku hayaan askarigii dhibaatada geystay sidoo kale gudoomiyaha gobolka banaadir xalay waxa uu sheegay in xabsiga la dhigay askartii ku sugnayd isgooska sinai guryo badan oo shalay laga faraxsanaa ayaa xalay ilaa caawa laga murugsan yahay dhacdooyinkan uurku taalada leh waa ay soo nonoqdeen dowladda ayaa sida muuqata ilaai hadda helila qaab ay kaga hortagto haddaba waxaan la hadalnay gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ismaan muxyiddiin shaatax waxaan ka weydiinay maadaama ay bulshada rayidka matalaan dowladda inay kala hadleen dhacdooyinkan tixnaha noqday eh, raadi kulmiya aadaa u mahadsantihiin ehm, runtii wax aada aada eh, looga xumaada looga naxaan waaye dhacdooyinkii u dambeeyey iyo kuwii kasii horeeyey oo maalmahan aada ugu soo badanayay bilooyinka u dambeeyey magaalada muqdisho waxaad moodad in wiigiiba saddex afar maalmood ay dhacdo in ciidamada amniga ay dil ka geysta baraha controol ay joogaan ha ku dhacdo tababarka iyaga la siiyo aanan markaa aanan xiriirin eh, habmulo umad dagaal muddo kusoo jirtay amaba ha ku dhacdo dhaqanka kale kala duwan ee eh, dadka wadooyinka isqaasada mootooyinka ay marayaan laakiin mar kastaba waxaa runtii aad aad loogu xumaada walaac badan aan ka qabnaa dilka soo kordhaayo oo in iyadoo dhibaato la xalinayo lagu xaliyo dhibaato kale in la abuuro marka aadaan uga xunna arrintaa runtiina wax badanaan ka munaashaqoona dhexdeena siyaabaha loogu hortegi karo meelo badanna waxaan ka sheegnay baahi badan in loo qabo in tababarka ciidamada booliiska ama amniga lagu daro qeyb ka mid ah sida dadka ay u maamuli karaan amniga iyadoo ay tixgelinayaan dadka ay la shaqeynaya inay yihiin dad muddo dagaalo kusoo jiray iyagana mataqaanaa la fahansiiyo qaabka deganaanshaha ee lagu maamuli karo amniga iyo taxadirka faraha badan oo lagu bahay inay sameeyaan iyo mas-uuliyadda dheeraadka ah marka runtii aada iyo aada ayaan walaac badan ugu qabnaa dirarka issoo taraayo oo maalmaan ka dambeeya soo kordhaay dilalka waxay noqdeen taxane ayay noqdeen bulshada rayidka ayaad idinkuna madax u tihiin wax dhibaatadan geysanayana waa ciidamo ka tirsan dowladda oo la siiyo canshuurtii laga qaaday dadweynaha mushaar looga dhigo marka mala kulanteen madaxda dowladda oo arrintan ma kala hadasheen runtii madaxda dawladda qaasatan amniga qaarkood waa la kulanay waan u sheegnay in kaasatan ciidamada booliiska ay u baahan yihiin tababar dhinaca maskaxda ah iyo mid qalbiga ah maxaa yeelay ninka dhalinyarada ay maanta booliis loo qoro waa nin muddo kusoo dhex koray dagaalo iyo dhibaatooyin badan soo maray maskaxdiisana wax badan ay ka dhex buuxayaan tiiraayo badanna ay ku jirto taana waxay sabab u dhaqan kartaa marka in xalka keliya uu yaqaan uu noqdo in wax lagu xaliyo xabad inta badanna waa aragtaan markii ay wax dilaan ayay miyir yeeshaanoo eh, cararaan ama doontaan ama si uun eh, eh, ugu fakaraan meesha ay joogeen taa marka waxaa keenayso in marka hore uusan isticmaalin maskaxdiisa reactionka uu isticmaalayo markastaba ee tahay mid oo negative ah oo suurtagal ka dhigi karta in si sahal ah dadkii loo dilo marka runtii inkastoo eedu leeyahay ninka wax dilay haddana waxaan aaminsannahay hadii tababar ku filan la siin lahaa in wax badan ay ka caawin lahayd inaanay u fududaanin inay wax dilaan isagoo og in shalay nin wax dilay oo la xiray ama tallaabo laga qaaday ama yaa laga qaadine ayuu maanta haddana isaga falkii sameynaya marka waa dareemi kartaa wax ka weyn maskaxdiisa inay haystaan waana wax la xiriiro tababarka iyo mas-uuliyadda saaran waxaa kaloo intaas dheer dhacdooyin badan oo ka dhacay magaalada oo aan lagu xisaabtamin dad mas-uulka aheyd taana waxay runtii eh, fududeynaysaa qofka dambe inuu arko in haddii kii hore aan loola xisaabtamin inuu isagana falka ku dhaco oo ku kaco eh, sida ka muuqata bulshada reer muqdisho dhacdooyinkan ay kusoo laalaabteen eh, waxaa jirta dad badan oo quus ka taagan dhanka amniga waxaa jirta dad dhalinyaro ah oo waxbarasho loo soo diray oo dhacdooyinka qaarkood la kulmo halkaasi ku dhinta dad waxaa jira hardanka nolosha ku jira ee biil raadinaya ee si micno daraha loo dilayo marka hooyada iyo aabaha caawana dhegaysanaya ee codkaaga maqlaya idinkoo bulshadii rayidka a matalaya maxaad u sheegaysaan oo aad niyadda u qaboojinaysaan walaa runtii waxaan bilaabnay hadda shirar badan oo aan maalmahan wadno oo aan rabno inaan marka aan dowladda si xoog leh aan arrimahan ugala hadalno runtii wax badan laga bedelo tababarada la siiyo ciidanka amniga oo oo lagu soo daro siday u maarey karaan amaba qofkaas dhibaatooyinka maskaxda jiro soomare ka buuxa loogu daadin lahaa qalbiga loogu nadiifin lahaa intaanu lagu aaminin qoriga oo la taagan yahay laamiga sidoo kale in wax laga bedelo habka nidaamka amniga magaalada muqdisho oo aada mooda in in muddo ah uu kusoo shaqeynayo hal nidaam oo marnaba aan lagu sameyn dib u eegis marna aan lagu sameynin in waxyaabihii lasoo mar wixii laga bartay iyadoo laga isticmaalayo dib loo saxo waxyaabaha aan shaqey karin iyo waxyaabaha aan hadda ka maqan nidaamka amnigana lagu soo daro marka weli waxaa muuqato toban sano ka hor nidaamka amniga siduu ahaa in weli uu yahay magaaladana ay fidayso populationkeeda uu badanaayo dadkii ay nidaamka dowladnimada rabaan inay soo aaminaan marka waxaasoo dhan waxaad moodaa haddaana dib u eegis lagu sameynin nidaamka magaalada u degsan dhinaca amniga in ay dhibaatada sii badan doonto marka si aan eh, dhibaatadaas loo yareeyo waxaan shacabka inaan la wadaagno inaan dowladda arrimahaas kala xaajooneyno iyagana ay gacan nagu siiyaan shacabka sidii loo heli lahaa amni laysku haley karo mas-uuliyad leh lagula xisaabtamo eh, nidaamka hadda degsanna wax weyn laga bedelo talooyin badan oo laga aruuriyana eh, lagu dhiso nidaam cusub oo amni oo ay magaaladaada yeelato amniga magaaladan haddaanu shacabka iyo ciidamada amniga aysan wada shaqeyn amni ma suurtoobayo shacabkii iyo ciidamada amniga waxay ku wada shaqeyn karaa inay kalsooni jirto haddii marka uu shacabkii uu walwal ka qabo dariiqa baritaankiisa oan afsoonnahay arday badan oo waalidiintooda ay u qabaan hami badan iyo rajo badan ay ka qabeen in wiilkooda ama gabadhooda ay dhaqantood qof waxbarto dadka anfaco si sahal ah dariiqa loogu dilo runtii kalsoonida dowladda lagu qabo meeshaas waa ka yaraanaysa mana kasii badnaahi doonto haddii kalsoonida shacabka ay ku qabaan ciidama amniga iyo dowladda ay yaraatana ama meesha ka baxdana dowladnimada masii jiri karto waxaan aaminsannahay oon mar kastaba aan ku baaqaynaa in nidaamka amniga magaalada muqdisho wax weyn laga bedelo dib weegis badan lagu sameeyo wadatashi badanna lagala sameeyo cid alle ciddii aqoon u leh oo aan ogsoonahay dad badan oo aqoon u leh inay maanta ay banaanka joogaan maamulka amniga dowladda ciidamada amniga ee dowladda marka laakiin ay banaan tahay weli in fursadna ay jirto in dadka lala tashan karo in weegas badan lagu sameeyo amniga si magaalada mataqaana si wax loogu sixnaa marka taa ayaan xooga saaraynaa isleenahay waxbaa ku sixni karo markii laga soo tago isku dhacyada ciidamada ah oo dad shacab ay ku dhintaan inta ugu badan dilalka muqdisho ka dhacaa waxaa loo geystaa wadayaasha mootobajaajyada marka rag dhallinyara u badan oo mootooyinka wada inta ugu badan waxaa loo jeediyaa iyagu laftigood inay qaladaad sameeyaan taasi oo keentay in asgarigii sidaas uu xabad ugu dhufto ma jiraa tala halkan aad kaga jeedin lahayd wadayaasha mootobajaajyada oo ku aadan dhibaatooyinkan soo lalaabtay oo loo baahanyahay iyaga laftigooda inay fijignaan muujiyaan oo waxyaabaha keeni kara dhibaatada noocan oo kale ay ka istaagaan eh, runtii arrintaas waa arrin meesha ku jirta oo muhiimadeeda leh maxaa yeelay markaad fiirisad dowladdu mootobajaajyada magaalada kusoo badanayo looma fiiriyo nidaam ay ku socdaan ama ay ku shaqeeyaan eh, waxaad moodaa marka aad fiirisid in la daneynayo oo keliya cashuurta laga qaado oo aan loo fiirinayn culayska badan ay keenayaan ma nidaamsano qaabka bataajyada magaalada u marayaan ma nidaamsano tirada bajaajada magaalada ka shaqeeyaan iyo baahida magaalada transportationka u baahan tahay dhalinyarada mootada ku shaqaysato ma maraa nidaamka saxda ahaa oo la marsiiyo wadida daroolnimada mootooyinka waxaad arkaysaa askari qolada cashuuraha qaaday gobolka ee qori la taagan dariiqa ootada markuu joojiyene keliya waxa uu weydiinaya inay tahay inay dhiibto cashuurta lacagta uusan marna weydiineen haba yaraatee ama cid weydiinaysa aysan jirin e, fasaxa waditaanka mootada iyo e, nidaamka mootada ku wada haddaanu marka nidaam jirinne e, waxaa saxmi kara ma jiraan mootooyinka runtii inkastoo shaqo abuur ee tahay haddana in la nidaamiyo wax meesha ku jira waaye oo loo yeelo nidaam mootooyinka wadooyinka ay ku maraan taan waxay yarey kartaa marka shilalka dhacayo waan aaminsana ay qeyb ku leeyihiin dhalinyarada mootada wadaan dhibaatooyinka dhacayo laakiin haddana marna waxaan xal ahayn dil ayaan xal ahayn tallaabooyin badan oo la qaadi kara ayaa jira waxaan aaminsanahay haddii talaabooyinkaas la qaaday wax badan ay baaqi karaan kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa cismaan muxiidiin shaatax oo ahaa gudoomiyaha ururada bulshada rayidka waxaan ka wareysanaynay dilalka ka dhacaya muqdisho ee dadka shacabka ah ay u geysanayaan askarta ka tirsan dowladda geed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira tahay gulufguluf ku tegey gigya gigisbedelay weliba barnaamijkan xog waraysi radio kulmiyaha ayaad la socotaan inkastoo xaaladda caawa ee magaalada laascaanood ay degan tahay haddana dagaal xoogan ayaa maanta ka dhacay duleedka magaalada dagaalkan waxaa la warinayaa inuu jiro khasaare labada dhinac soo kala gaaray dhinac kale madaafiic ay tuureen ciidanka somalilan waxay maanta ku dhaceen isbitaalka guud ee magaalada dad dhaawac ahaan isbitaalka loo geeyey ayaa ku dhintay madaafiicdii maanta ku dhacday isbitaalka caaw ah, waxaa magaalada laga soo sheegayaa inay koronto la-aan tahay waxaana taasi ay caqabad weyn ku noqotay adeegyada caafimaadka amba isbitaalada doctor cabdimajiid sheekh xuseen sugule oo ka mid a ah dhakhaatiirta ku sugan magaalada ayaa la hadlay waxaana wax ka weydiiyey duqeyntii maanta ka dhacday magaalada ee la beegsaday isbitaalka guud ee laascanood iyo sida amba qaabka ay u shaqeeyaan goobaha caafimaadka ee magaaladaas dhaawacyada eh, soo gaaraa eh, de waxaweye eh, hosbitaaliska magaalada way furan way shaqeynayaan dagaalku magaalada koonaheeda iyo gudaheeda uu ka soconayay maanta waxmaan maalintii lix iyo ee dagaalku u socdo maalmihii hore magaalada bartankeedu ka dhaxeeyey eh, iminkana wuxuu ka dhaxeeya magaalada asaaskeeda eh, eh, ka dhacaya kantaroleeda ehm, runtii cisbitaalada waxaweye aan ku noqonayn dagaalka xabadu malaasiicdu aysan ku dhixinin oo shaqaynayaan inkastoo maanta usbitaalkii ugu weynaa magaalada waxaawy masac ku dhacay oo uu dumiyey qayb weyn oo kamida ah, weliba hal masac kuma dhicin madaashyada ku dhacday boqol iyo shanta madaashyada loo yaqaan ayaa ku dhacday wayna dumisay shaqadiina way ka saareen laakiin asbitaalada kale ilahay maadi way shaqaynayaan Eh, wax fiican eh, hawl fiicanna way ka geysteen eh, waxaw bukaanadana waxaweye halkaas ayaanu ku dabiibnaa wixii u baahan in waxaw emergency marka ka saarno waxaanu u dirnaa magaalooyinka garowe iyo ilaa muqdisho oo aanu waxaweye ku leenahay saliid waxaweye la gujiyo arrimaha ka shaqeeya caafimaadka marka dhinacaas ayaanu qabanaa dagaalka in ka badan labaatan maalmood ayuu socdaa maalin welibana dhaawacyo ayaa idin soo gaarayay marka ilaa hadda si gaara ah idinku imise ayaa diiwan garisay inta dagaalku socday dhaawacyada idin soo gaaray walaalow horta dukaano dhaawacyadu aad xaqiiqsan innaga dhaawacyada bisha ah kama soo gaaray shan boqol way ka badan yihiin shan boqol daa dheer magaalada kalena waxawey waa gaari karta imise xarun caafimaad ayaa ka howlgala magaalada oo dhaawacyada lagu dabiiba xarumaha rasmiga ah ee caafimaadka ee magaalada laascaanood waa ee rasmiga ah ee hadda shaqaynaya xiliga dagaalka ee bishataan lagu jiro waa shan xarumood baa si rasmiya ah u howlgala lakin marka hore way badnaayeen oo magaaladu magaalo weyn weyn oo ballaaranta ahayd laakiin maanta waxaweye waa magaalo waxaweye eh, goob dagaaliya eh, waa sidee dhaawacyada sidee iskugu jiraan dhaawacyadu waa wa wax walbaale weya wax walbaale mid fudud mid daran mid dhexe wax walba way isugu jiraan haye marka awood mau leedihiin dhaawacyada culus aala tacashaan walaalow eh, horta waxa weye wixii aad qaban kartid oo qabanaysaa eh, wixii aanan qaban karnin waxaweye suseer baan u qabanaa waan tallaabinaa marka waxaweye eh, wixii marka waxaweye waa og tahay wax badan baa waxaweye taroomooyinka noocan oo kalea dhaawacyada noocan oo kale mid alxamdulilah wax ka qabadkaga dhacda arkaysaa mid madaxa ekaga dhacday mid waxawey ay si go-aan u jajaysay marka mar walba waxawey waxaa loo baahanaya iskaashiga dhakhaatiir kala duwan baa loo baahanaya taasna waxay keensanaysaa in waxawey dadkaasi la gudbiyo marka gudbin u baahayna waa gudbinaa wixii kalena waan maraynaa waa saas marka arinteeda tirada shanta boqol ee aada sheegtay ee dhaawacyada idiin soo gaaray ma tira yaraa marka dadka dhaawacyada qabaa sidee iskugu jiraan kala duwan oo waxaa badahaya manaasiixdu ay ugu tagtay guryahooda iyo barahooda ciidan inta way isku jirtaa tir ahaan yaa badan marka dadka shacabka ah iyo askarta dagaalamaysa ayaa badan shacabka ayaa badan maxaa yeelay goobta ragga dagaalamaya waxawey dadka sheegi jiraan way dagaalamayaan oo way isbambaaninayaan laakiin hooryadu iyo waxaweye madaasicda goobta ma yaqaaniin waxa la yaqaano meel ma yaqaaniin meelna looma meelgoyin meel walba ku dhacayaa waxawey cusbitaalada saddex cusbitaal ayaa waxawey dhaawac kasoo gaaray ama burbu kasoo gaaray shanta xarun hadda shaqaynaya saddex kamida ah madaasixu way soo gaadhaba already markii laga soo tago dhaawacyada isbitaalka la keenay tirada shanta boqol gaari ee aada noo sheegtay ma waxaa jira dad geeriyooday oo isbitaalka la keenay waa dhacaysa arrintaas waa arrin dabiiciya wya way dhacaysa culus baa jira dad custaalada ku geranyaa jira xitaa dad u geeriyooday baa jira oxygen la-aan maxaa yeelay magaalada waa la dogay maanta waxaa ka dhacday meesha in waxaweye sablyga ama meesha electrictiga oo ka baxsan ilaa two kilomitrs magaalada waxaweye in halkaas ciidamada somalilan ay galeen shan dhalinyaradii ka shaqeynaysa ay qabsadeen oo qaateen ilaa hadda oon kula hadlayo lakaanood wax koranta ah malaha dad baana u dhintay arrintaas haye marka arrintaasa tirkoob ma samayseen oo ma diiwaan geliseen tirada dadka isbitaalka la keenay ee geeriyooday iyo tirada dhaawac ahaa isbitaalka markii hore la keenay oo dirka geeriyooday hahe waan diiwaan gelinaa marka qayb bayna magacyadeeda hadda tira ma noo sheegi kartaa inta laegta qaylkii ilma hor yaallo marka waxa wey way badan yihiin badan yihin baan ku xaqiijin karaa aada badan Eh, maalmihii ugu dambeeyey dagaal xoogan ayaa magaalada ka dhacay sidoo kale waxaan xogta ku haynaa in dadka ugu badan magaalada inay barakaceen marka khasaaraha eh, ka dhalanaya madaafiicdii magaalada lagu garaacayo sii yaraanaysaa eh, dabcan waxaweye isku mid ma aha waxaweye markii hore iyo hadeer xagga waxaweye dhaawaca qodobka xiga waxaa jirta saamariyo badan oo danyar ah oo aan awoodin inay ka qaxaan oo guryahooda joogay oo waxaweye ay u suurtageli weeda inay baxaan kuwaasina waxay marti gelinayaan nolosheeda bahdiina caafimaadka guud ahaan cisbitaalada magaalada ma iska warqabtaan oo ma iskaashataan xaaladaha qaarkood markay idiin soo wajahaan aad iyo aad aada iyo aad waan isu tallaabanaa bukaanada waan iskaashanaa waxaan wadaagnaa qolalka qalliinka dhakhaatiirta shaqaalaha intaasba waan wadaagnaa oo inaga dhexaysaa taladan wadaagnaa xogtana waan wadaagnaa kaydka dawada iyo eh, baabuurta waxawey banada qaadana waan wadaag baxda caafimaadka cisbitaalada eh, ku sugan eh, bal xog waxaa naga siisaa dhakhaatiirtu ma isku filan tihiinoo ma haysataan dhakhaatiir ku filan dhaawacyada idiin soo gaaray oo la tacaali kara isku filantihiin hadii la yihahdo waa maya laakiin waxa weye waxaanu qabanaa waxa nala gudboon baan qabanaa iyo wax ka badanba waan qabanaa maanta malinka maanta maxaa yeelay xaalad adag adag bay dadku marayaan iyo deegaanka iyo magaaladaba ay maraysaa sidaa daraaddeed arintaasi waxaweye eh, arintaasi marka waxaweye waan ku khasbannahay inaan arrintaa marno wax aan awoodi jirin beri hore aan awoodi karahayn inbaan waxa waxaweye shaqaalaha caafimaadku hadaan runta kuu sheego marbay waxay shaqeeyaan oo ay taagan yihiin soddon iyo saacadood ku dhawaad oo aan mar iyo laba ahayn oo soo noqnoqota waxaa dhacda qof isaga oo aan casaynin in uusan quraacanin sida caadiga ah lix iyo maalmood xabaddu waxay bilaabataa marka ishu wax aragto waxayna dhammaataa marka ishu ay wax arki weydo waxay noo sheegtay in eh, wax korontaa aysan magaalada ka jirin waktigii habeenkii ah marka sidee habeenkii u shaqaysaan markii dhaawacyadin la keeno eh, jenerator ayaa lagu shaqeeyaa ciddii haysata marmar eh, hadda hadda korontadu xalayta way joogtay laakiin caawa ma joogto maxaa yeelay dagaalkii maanta ayaa waxaweeye waana la duqeey shaqaalihiina waxaweeye qaybna waa la dilay qaybna waa la taxaaqay oo waa la ilaa hadda ma jira wax gurmada oo idiin soo gaaray waa jiraan ha waa jiraan haye baahiyaha ugu badan aan qabano ee maanta laaaan laga qabo waxaa wey waa dhakhaatiirta qalliinka waxaan u baahannahay qiyaastii ilaa saddex dhakhtar oo cusub oo dheeraada ah. si aan u maareyno waxaa loo yaqaano eh, waxawey gaabka ka jira ama waxawey culeyska eh, masaran waxaan waxaa aada iyo aada loogu baahan yahay eh, shaqaalo dheeraada oo nerska iyo emergency ka shaqeeya aada baa loogu baahan yahay kuwa waxawy okiiga ka shaqeeya iskaraabka iyo sooxinta intaba aad baa loogu baahan yahay maxaa shaqada ayaa aada u badan kaasna waxa uu ahaa doctor cabdi majiid kaasi oo ku sugan magaalada laascanood ee gobolka sool waxaana ka wareysanaynay xaaladda magaaladaasi iyo sida e ay ula tacaalaan dhaawacyada lasoo gaarsiiyo bal markan hadii dhegeystayaal aan eegno dowladda soomaaliya war-saxaafadeed ay soo saartay waxay ku sheegtay in duqeyn ka dhacda deegaanka buurweyn layidhaahdo oo ka tirsan gobolka hiiraan lagu dilay xubno ka tirsan shabaab oo saraakiil sarsare ay ku jireen dowladdu waxay sheegtay in toban ka tirsan shabaab oo ay ku jiraan saraakiil sare lagu dilay howlgal ciidanka sirdoonka inaba sugidda soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ay ka sameeyeen deegaanka burweyn layidhaahdo oo qiyaasii saddex iyo labaatan kilomitir waqooyi galbeed ka xiga degmada jallaqsi sida lagu yiri qoraal ka soo baxay dowladda soomaaliya sida lagu sheegay qoraalkan howlgalkan waxaa lagu beegsaday saraakiil sare oo dowladda soomaaliya ay sheegtay inay ku raad joogtay kuwaasi oo saarnaa gaari uu lahaa sargaal lagu magacaabo ibnu bashiir oo ahaa madaxii xisbada ee shabaab u qaabilsanaa gobolka hiiraan iyo saraakiil kale dhinaca kale dowladda soomaaliya maanta waxa ay la wareegtay hub iyo sidoo kale zaanad ciidan oo kaga timi dhanka mareykanka wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka xoogga ayaana maraykanka ka mahadceliyey taageeradooda iyaga oo sheegay in tani dowladda soomaaliya ka caawin doonto dagaalka ay kula jirto shabaab inkastoo dagaalka dhanka al-shabaab uu hakad galay muddooyinkii danbi haddana dowladda soomaaliya waxay dhowr jeer sheegtay in weli uu socdo abaabulka shabaab looga saarayo degmooyinka iyo deegaanada ay maamulaan iyo goobgodob dhashiyo qalawada guracan markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar iyo nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay aryaadhaha kale maaney eh. yaasiinka yaasiinka eh. yaasiinka yaasiinka eh. nini la yaabo yaasiinka abdulow mayliyaatilan yahaasgaadi yaahuma yaasiinmale warmadeeyow waxaan la yaabay ama la yaable wale waxbaa salag leh naw waan wallaweynay hana cabsinina maxaad la yaabteen cabsi cabsi waaye war anugu waxaan la yaabay ama kii diyaartidood ama kaagtidaad wax sheegtaa dhacay ummadda dhammaa yaabtay haye suugasiinayga raragiisa oo lisheenni ertay war naftii biniaadanka qariga ka raqiisnaatayna dhegayso guddoomiyaha degmada yaakshiid iyo mas-uuliyiin la socota ayaa iskoyska jagboontiga ku yaalla soo istaagay kadibna aqoonsiyadooday dhiibeen waxayna codsadeen in loo ogolaado inay gudbaan booliskii maha jooga intay la hadlayeen nabad sugid ayunkuna meesha wax ka joogaya inta cabdibile la soo baxeen ay xabad hurgufeen seben iyo dabajeexna waa ku dareen shacab badanoo meesha ku sugnaayoo qaar ganacsanaya iyo qaar dariiqa maraaya iyo qaar wax iibsanaya isugu daraana lama kala soocin madaxdii meesha socotana kollayta waa maqlay guddoomiyihii degmada yaakshiid inuu dhaawacmay askartii jagboontiga joogtoo xabadda furtay iyo kuwii madaxda la socdana labada dhinacba dhimasho iyo dhaawacba waa jiraanaa la yidhi bajaaj iyo baabuur yaroo lagu adeegtaana waa gubteen dadkii saaraayna ku gubay marka anugu yaabyaabanay waxaan la yaabanahay askartan jagboontiga waxa loo dhigay cadowgii isqarxinayoo dadka laynayay inay ka hor tagaan laakiin hadday idinku dadka laynayaan maxay uga duwan yihiin war ciidanka waxaa layidhi waa nabad sugide shaqaday qabteenuna waa nabad suuline see labadaa isu waafajiyeen horta saban iyo qarax maxay isdhaamaan saban suuqa siinaay lagu riday qarax kama sokeeyo war waxaan idiin weyddiiyey nabad sugidda siinaay joogta fahad baroomakis miya mase mahad war waaye warya baroombaroomayn guraasa saban wiinuba la riday how war dabajeex iyo dhashiikaha yay ku ridayeen waan walla weynay ninkii dhici jiray dhibkuma ah ilaahay dhowaan baradka u hadheeliman war waxaa la yidhi sharci xoog ku dhisan oon bulshada kala shishaysiinin iyo shaabad qaran bay ahayd inay shaqeeyaan shakfir wariy adii ari jirtay tan war sharciga hayadda nabad sugidda waa la ansixiyey sawtii la yidhi masalan suuq lagu ridaa ku jiray yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka haddii la yaabo yaasiinka war yaabyaabanay anugu waxaan la yaabanahay weli dilkii bajaajalayaasha wuu socdaa maanta u dambayse midna waa la dilay midna waa la dhaawacay isgoyska soobe askar hubaysan oo hubkii dawladda iyo baabuurtii dowladda wadataana fulisay marka waxaan la yaabanahay dastuurka ciidamada miyay ku qoran tahay bajaajlayaasha in la dilo warwaatii waatii toogasho loo soo xidhay rag horoo bajaajlay dilaye kuwaanu yo isku hallaynayaanoo tiirka ka hor jooga miiraani biyo maleh hadduu malab dhawaaqe malaqsaday wedkaygii war maymuun biyo hata ka hor wali baartay dad haddaad maslahe istiraa midka mowd ku saarana maaro loo helayn war waxaa la yidhi da'yartii dalkoo irsaq doonayo daqli bixinayaa dhiiggiyo duxdii laga daadiyo duhurkii bulshooy dabka lala dhacee daya oo falkan dulya hoos dhugto muxuu yahay dembiga lagu daba socdaa war dhallinyarada bajaajta ku shaqaystaa malaha inay dalka ka tahriibaan baa la rabaa dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa yaasinka yaasinka yaasinka yaasinka haddii la yaabo yaasinka war guddoomiyaha gobolka banaadir madaalo wuxuu yidhi lodii waa laga raystaa war suhow anahaay ahaanoo kale la bireeyey aryamadeeyow ma lo aadan dhaqanaad rabtaa beri gashow inaad hilibkeeda ruugto isunbisi waan dhagana birayten war kalemaanay waa falantiina wax laydinma sheegi karee dadkii aan badduunyada dhaamine guddoomiyaha madaalo wuxuu yidhi askartii dadka laysa waa soo xirxirna dhammaantood mahadku wargabeehe horta waxaan hubaa in warbac la jooga markii guddoomiyuhu warka sheegaayey war ciidanka guddoomiyuhu soo xidhxidhay ma kuwii siinay dadka ku laayeyba mise waa kuwii bajaajlayaasha dilay waxaad ku kala jeceshaa ma midaan mudna inaa jira war sharcii nabad sugudaan la ansixiyey waxaa ka mid ahaa in xubnaha hay-addu xasaanad leeyihiin marka laftiinna xanta yareeyayaan laydinka adeegane annagana xasaasiyadaa leenahay waan adaylow dunida waxba kama ogidoono dalkaaga aad calaa kulli xaal yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka haddii yaabo yaasiinka wartaliyaha qaybta galbeed ee booliiska gobolka banaadir yaasiin geney oo la hadlayay dhallinyaradii bannaanbaxa sameeyey bajaajlayaasha waxa uu yidhi waxaan soo qabannay gacanku dhiglihii dhibka geystay hay-adaha baaristaana ku wareejinay dhallinyaradii bannaanbaxayaashuna waxay dhaheen muwaadin canshuur dhiibainjidka lagu dila maalin kasta xaq ma aha war askarigii shacabka dila shabaab ugama sokeeyo wargooyin anugu ciidanka waxaan odhan lahaa dirayskaad xidhantiin iyo dabkaad wadataane wareegta aad ku shidaan dowladdii idin siisay danta ay ka lahayd waa diinta iyo dalkii iyo shacabkoo la difaaco duqaydiiyo carruurtiyo maatadoo la daryeela aadna loogu dadaalo ee dadkiinna jeclaada daacadoogu adeega disbiliinna lahaada askarigii qof dilaanayni uun ka dambaynoo degdeg loogu qisaasoo diyaan laga qaadan go'aankii dowladeenniyo waa digreeta bayaanoyn cidna diidi karayn iyo digniintii u dembaysay kaan dardaaranka qaadan oo dhegihiisa daboosho kibir dawya ka tuuro dembigaa ku dhacaana allow yahay damiintiyo shalay baa u dambaynay waryaabyaabbanay war ma haysaane laascaanood waxaa la yidhi dagaalkii wuu sii labakaaleeyey xoogaga isku hayaana way tira bateen muuse iyo gabaadada yaa wehliya war ciidamo badanoo buntland ka tirsan waa la qabtay maxaa gaadiidkoodiina gacantaa lagu hayaa dowladda somalilanna waxay sheegtay taliyayaal muqdisho ka yimi inay ku jiraan dagaalka wargooyin mataliyo xijaar bay arkeen war jenaraal xijaar xilkii waa laga qaadaya maxarbiguu ku jiraa sidii lilayu war ma xigtaa ku qasbayso xaafaddiisii miya war lacalla xijaar haddau meesha joogo somalilan maxuu sheeginina u dhihi waayey war waa falan ee somalilan cumar finish maaha warwarkayga dhex gelinine afhayeen u hadlayna wuxuu yidhi ciidamada somalilan korontadii way demiyeen shaqaalihii korontadana toddobay kaxaysteen dagaalkuna wuu socdaa lokala tag hawliyo ninkii tamari yaraaye tololow maxay noqon wargooyin war ma haysaana somalilan bannaanbax lagu taageerayaa ingiriiska ka socda naw waan ingiriiskuma dagaalkay taageerayaan calashaan ictiraaf khaliil warwaaqle waxaa la yidhi ninkii ku hanweyn hoggaanka dalkow hankaagu hadhaa waryaabyaabane war ma haysaane war ka soo baxay xafiiska xeer eelalyaha guud ee qaranka waxaa lagu sheegay in weliye cabdalla muumin uu ku xidhan yahay sife sharciya dembiga loo haystaana inuu ka duwan yahay sharciga saxaafadda marka waxaan la yaabanahay dad loo afduubay baan maqlayey maxaa nin dawladu xidhatay shacab ka galay war anigu muddo dheer waxaan maqlayey wariyaal la dilay kuwa la xidhay kuwa la jir iyo xarumo warbaahineedoo qaarna albaabada loo laabay qaarna la bililiqaystay intaasna saxaafaddu iyadaa isku dacwoonayso isu doodi jirtay taariikhda maanta ka hor ma maqal weriye beeli u doodayso ama u dagaalamaysa ama dad u afduubatay marka waxaan la yaabanahay sheekadanu saxaafad iyo saxafi way ka weyn tahay siday wax u jiraan waryaabyaabanay war ma haysiine maanta ciidamada nabad sugidda jubbaland waxay kismaayo ku soo bandhigeen nin shabaab oo guri dhexdiis god ku duugta bambooyin iyo basoolada iyo minooyin waxaa kaloo gacanta lagu soo dhigay islaan lagu guryaheeda iyo hubka inay u keentay gurigana u kiraysay iyo nabadoona hadda ka hor dabiintay mar nabad sugidda qabatay ninkan haddii anugu waxaan dhihi lahaa nin walba waxaa dabiinanaysa iska fiiri wargooran jubbaland war kama haysida baarsan guuni waxaa lagu soo qabtay al-shabaab la sheegay inay sahan ahaayeen war magoday galaanay ku dhuuntaanay raadaayeen war malaha meel dagan oo ay boor ka kiciyaanay raadinayeen ma macawsley baa soo qabatay wargoonahan jubbaland macawsley kama jirto waryaabyaabanay war ma haysiine eh. maalmahan dabayl aan la ogeen meelay ka socto eh. ayaa jirta eh shirar qabiilo ayaana la abaabulayaa kuwana horaa loo qabtay dal iyo dibadba cid kastana waa warayay leedahay waxa ka maqan iyo ujeedkoodana lama oga dadka qaarna waxay leeyihiin waxa qayladhaan dhacaya waxay caqabad ku tahay dagaalka shabaab lagula jiro war waxaan maqli jiray inkastoo loo baaqo oo loo sheega barwaaqo dadbay meeli bugtaa bugtaa dadbay meeli bugtaa bugtaa dadbay meeli bugtaa aryaadhaha samidee cabdullana waxa uu yidhi hoo wax ma qaaboya waa qaaday qola kaastaa kuu qaylihe wax ma qaaboya waa qaaday qola kaastaa kuu qaylihe war calaa kulli xaal dagaalkii shabaab lagula jiray dagaal iyo dood kale in la kor saara ma ahayn xataa ka laascaanooda warkaasi waa kan ugu weynoo dadka mashquuliyey war qawaaniintu sideedaba cid kastoo u qareenta ama qiil u samaysa khatar ay ku jireenna ka badbaadisa qaar iyagaa qalanayoo hadhow qaarajin doona waryaabyaabbanay war ma haysiin maamulka gaarisa wuxuu shabaab ka codsaday oo weliba u yidhi si naxariislaan kaga codsanaya inaad qaraxyada iyo balaayada naga joojisiin war ma falan yahay ma shabaabaa codsi aqbala gacan bira in qabta wey war maamulka gaarisa waxaan dhihi lahaa aqoontaadu leedihiin ainku yar shabaab warse mas-uul mas uuliyiinka kaloo sijeyn dhiibidi maysiin dhehgeliye war madeeyow ma qaraxyaday mas-uul ka yihiin war warka iga dhexgelinine eh maamulka gaarisa waa yaabeene mas-uul ka hadlay wuxuu yidhi walaalayaalow haddaad muslim tihiin soomaalida kenya joogtaa waa muslimiin waa dad dhibban oo duruuf iyo abaaru hayso balaayada iyo masiibada awadaanna ma xamili karaan hadday muslimnimadu dhab idinka tahay naga joojiya masiibada afalkanaysiin war anigu sida ninkaasoo kalaan yaabanahaye kinya waaweyntayee soomaalida keliya maxay qaraxyada bis uga dhigeen war miyaadan maqal dabku wuxuu ka shidan yahay dunidan muslimiintu inta ay ka degaane yaa loo dan leeyahay duulaanka ayaa wada daah ayaa ka dambeeya waar israa'iil baa ka dambaysa baa dhici karta warabaan faarax shawla wuxuu yidhi addakoor jihaad ruuxa naga doonaya yurub ka soo duulay dan buu leeyahay ama asaga gaal u dila waayey aryaadhaha war ma haysiina beriga mugkalaa sanatar xaaji muuse suudiyalaxuu ka warramay aqalka sare haye warmamaa salaxduu mar kale usha kala dul dhacay wuxuuna yidhi cunaqabatayntan dadban xaanaloo kugu keena mid toosan xaanaloo kugu keeni waayey wax dadbanoo walleemaahay un laablaab iyo luuqluuq warwarta anigu doorashadii baan dadban mudanaanta ku dhacay war aniga laftarkeyga wax kastoo dadbanay eh. ilama toosna war wixii loo dadbay qabaan war sanatar maryan faaraxo maalmahan u shidan tahay waxay tidhi eh. waxba meesha kuma haysiine eh. dad kale ayaa maskaxdooda ku shaqaynaysiin war sanatar cabdixakiin macalin wuxuu yidhi aqalka sare maanta ceeb baa ka dhacday waxaana uu sababa guddoon aan aqoonin xeerka iyo dastuurka intii guddoomiye cabdi xaashuub maqnaana fooduu isku beddelayba aqalkii dhammaa war cabdixakiin cali shacbaan ma wuxuu ku heestaa tartankii oo uga guulaystay war ma haysaana waxaa layidhi ummad yaab la yaab lihi ku dhacay oon iskula yaabin yaabkay iskala yuururtana uunku kula yaabay oo yaabka yaabkiisa iyo yaab isugu biiray oo yaabba yaab kala badoo yaabban baa taaye yaabyaabbanay yaad la sugi yaabka ku hor yaalla war yaabyaabbanay yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka minii la yaabo yaasiinka fariimahaasi xubintii kale ee ka horreysay ee kalamaan waxay gabagabo u ahayn caawa barnaamijkeena xog waraysi ad kala socoteen idaacadda kulmi ee muqdisho barnaamij ka lamidta dib u kulmi doonno sidaas iyo nabaday Thank you.